بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مخفوضات الأسماء waxaynu ka qaadaynaa casharkeenna bogga laba boqol iyo afar iyo siddeetan iyo asmaada makhfuudaadka ee la khafdinayo waxaa inoo soo dhammaaday marfuucaadkii waxaa ka dembeeyey haddana mansuubaadkii oo dhammaaday waxa ugu dambayn aynu maraynaa makhfuudaat lasmaa oo baabka inta badan naxwuhuba uu ku dhammaanayay iska ah in yaroo cawaamil iyo baabab ay ka tegeen culimmadii hore ee kitaabtii hore soo dhiganay ayuu xagga dambe ka haleeshiin doonaa sheekhu laakiin waa iska gebagebo xuruufuljari waa xuruufta xuruufuljarka ah marka ismiga la khafdinayo ama xuruufuljar baa khafdiya ama mudaaf baa khafdiya labadaa mid ahaan ayaa khafdin xuruufuljarka ayuu soo horraysiiyey baabun yukfadu waa la khafdin alismu ismiga waa la khafdin imaa bixarfin xaraf in lagu khafdiyo xarafka oo mushtarakin mushtaraga oo la wadaago xaraf in lagu khafdiyo mushtaraga iyo in lagu khafdiyo mid daahirka ku khaas ah labadaa mid weeyaan buu sheekhu yidhi xurufuljarka waxa mushtaraga ah waa toddoba toddobada mushtaragii waa min iyo ilaa iyo can iyo calaa iyo fi iyo allaam iyo albaa toddobadaasi waa mushtarag waxaa dhici karta inay ismi daahiro jiraan waxaa kaloo dhici karta inay ismi damiiro jiraan waxaa kaloo dhici karta ismi mubhama inay jiraan waa mushtarag oo dhammaan asmaada toddobadaasi way jirayaan yukfadu waa la khafdin alismu ismigii ayaa la khafdin imaa bixarfin xaraf in lagu khafdiyo xarafka oo mushtarakin la wadaagayo wahuwa xarafkaasi min weeye ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wa minka wa min nuuxin wa minka marka la yidhaa kaafkaasi waa damiir mintan ka horaysa ayaa maxalkiisa ku khafdinaysa wa min nuuxinta ka dambaysana nuuxu waa ismi daahira mintan ka horaysa ayaa khafdinaysa wa minka wa min nuuxin wa ilaa oo kale weeye ilaa waxaynu ognahay in mar ismi daahiro lagu jaro oo la yidhaahdo ilallaahi tuxsharuun marna ilayhi turjacuun oo marna ha'daa ilayhi abaa lagu jerayaa waa damiir marna ila allaahi allaahidaasaa lagu jerayaa oo waa daahir ilaadii waxay jeraysay wa can oo kale weeye mar canhu baa la odhan marna can abi hurayra baa la odhan kolle marna ismi daahiro abi hurayra abay jeri marna damiirkaasay maxalkiisa jeri wa canhu ku jira wa calaa mar calayhaa baa la odhanoo haadaa ayay jeri waa damiire marna wa cala alfulki baa la odhan wa calayhaa wa cala alfulki tuxmaluun wa cala alfulki alfulki waa ismi daahira oo majruuro calaadani ay jarayso wa fii ereyga fii saddex siyood baa carabiga loo isticmaalaa fiidu mar af bay noqotaayoo waa ismi hadday af tahay sidii xadiidkii nebigu uu lahaa xataa maa tajcalu fii fii imra'atika labada fii fiida dambe ismi weeyaan fiida dambe ismigaa ay tahayna waa bimacnaa fam oo waa af fiida ka horraysaana deliil u ah fii fii imra'atika mararka qaar fiidu waxay noqotaa fiidu waxay noqoni mararka qaar ficil iyo faacil wada socda oo inanta marka la amrayo ayaa la yidhaahdaa fii alcahda inanay ballanta fuli ama oofi ballanta fii fa'da oo qura ayaa xar ayaa ficil ah fa'daasaa ficil ah ya-dan ka dambaysaana waa faacil oo yaau mu'anasati lmukhaadaba la yidhaah haddaba fii waa jumlo ficil iyo faacil ka kooban marna fiidu xaraf bay tahay oo dhex bay faa'iidaysaa waa teedhan waana mushtarag kolkaa fiidu waxaad odhanaysaa naxnu fi lmasjid inagu masaajidkaynu ku dhex jirnaa ama anagu masaajidkaan ku dhex jirnaa fiihina waa la odhan karaa walaamu laam weeye oo marna lahu baa la odhanayaa marna lilaahi baa la odhanayaa laamku waa mushtarag mar damiir buu jeri marna daahir ayuu jeri walbaau ba'dii weeye oo mar damiir bay jeriyo bihi baa la odhan marna daahir bay jeriyo bimuxamedin baad odhan lilqasami dhaar bay ba'du u ahaatay oo dhaar bay faa'iideyn oo waa lagu dhaartaa sida bilaahi wallaahi bilaahi oo kale bilaahi waa dhaar wakayrihi kayrkiina way faa'iideyn marka aad leedahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haddaad birabbi alcaalamiin ad tira acuudu birabbi alcaalamiin acuudu birabbi alcaalamiin ba'daasi rabbi iyada ayaa jeraysaa qasamna ma aha oo macaani kale ayay leedahay intaasi waa inta mushtaraga ah ee damiirka iyo daahirkaba wada jeraysaa waa toddoba ow mukhtasun ama waxaa lagu khaas yeelayaa bidaahiri daahir oo qura ayaa lagu khaas yeeli daahirka oo qura ayaa mararka qaar lagu khaas yeeli wa huwa kaasi rubo weeyaan ereyga ruba ah wamud weeye ereyga mud-a ah. wamundu weeye ereyga mundu-a ah. walkaaf weeyaan kaafkii iyo wa xataa weeye wa waawulqasami wowga dhaarta weeye iyo wa taa'uhu ta'diisii halkanina waa toddoba kale oo ismiga daahirka uun jira laakiin ka mamnuuca inay damiir galaan ruba ayaa ugu horraysa mar yaraabay rubadu macnaheegu tahay marna badanaa ayay tahay ruba akhin lam taridhu ummuka bay carabtu yidhaahdeen badanaa walaal hooyadaa ayna dhalin waa ruba akhin akhin waa ismi majruur ah ereyga jerayaa waa ruba ismi daahira unbay jeraysaa carabiga damiirka looma ogolo oo rubii odhan maysid rubukana odhan maysid damiirulghaa'ibkana gabay baa lagu arkay oo waa shaad rubahu fatan oo kale ama rubahu fitya oo kale waxaa lagu arkay gabay unbaa lagu hayaa waa kolkaa isagana wax la ogol yahay maaha yaraa iyo badanaabay rubadu noqotaa waxaanad ku kala garan kartaa qariinul qaraa'inta iyo siyaaqulkalaam ayaynu u deliishan karnaa wamud iyo wamundu ereyga mud-a iyo ereyga mundu mar fii la macno yihiin oo dhex bay faa'iideeyaan marna minta ibtidaa'iyada ah ayay la macno yihiin oo laga soo bilaabo ayay noqdaan waxay ku xidhan tahay mud iyo mundu damiirka ma galaan ismiga daahirkaana zebankay ka galan zeban qura hadduu zebanku zaban tegan yahay bimacnaa min bay noqon oo waa laga bilaabo haddaad tidhaahdo maa laqiitu muxammedan mud yowmi aljumca almaadiya maxamed lamaan kulmin jumcadii hore laga bilaabo bay noqonaysaa oo bimacnaa min haddii zebanku xaadir yahay bimacnaa fi bay noqon oo waxaad odhanaysaa maa laqiitu muxammedan mud yowmina ey fii yowmina maalinteennin dhexdeeda lamaanan kulmin baad odhan zaman mustaqbala mud iyo mundu looma ogola oo labadaas zamankoogu mustaqbal ma noqdo waana zamanka oo qura ayay jaraane odhan maysid maa laqiitu muxamedan ama mud rajulin iyo ma odhane rajul iyo waxyaabo noocaasa kuma deri kartid wixii zamaan ah unbaa mud iyo mundu carab laga hayaa iyagoo ku daraya oo ku jiraya walkaafu kaafkii weeye kaafkuna ismi daahira ayuu galaa isagu ama zeban ha ahaado ismiga daahirkiihi ama zeban kayrkii ha ahaado wax allo wuxuu dooni ha noqdee kaafka damiir un baan loo ogolayn laakiin ismi daahira sidiisa waa loo wada ogol yahay mud iyo mundu zamaan bay ismiga daahirka kaga sii khaas ahayd laakiin kaafku waa mutlaq waxaad odhanaysaa ana kalbedri ereyga bedri ihi waa ismi daahira waana majruur ka jerayaana waa kaafkan ka horreeya tashbiih buu faa'iideeyey wa xataa oo kale weeye xataaduna ismiga daahirkaa ayay jirtaa damiirka waa ka mamnuuc xataa maطlaci اlfajri buu ilaahay yidhi ilaa fajarku intuu ka dilaacayey wa waawulqasami wowga waawulqasamka a ah weeye isagana damiirka looma ogola ismiga mubhamka ana looma ogola keliya waawulqasamka waxaa loo ogol yahay ismi daahira oo dhan waladii baad odhan kii baan ku dhaartay ama wallaahi baad odhan ilaahay baan ku dhaartay wataa'uhu taa'ulqasamkii weeye ta'da dhaarta faa'iidaysa ee taa'ulqasamka ah iyadana waa ta' lagu dhaarto tallaahi la'akiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin oo kale tallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la'akiidanna asnaamakum halkaa waxaynu kaga baxnay afar iyo toban erey oo xuruufuljarka ah oo ismiga jare ayaynu kaga baxnay waa toddoba mudlaq ah iyo toddoba daahirka lagu khasisay sheekhu toddoba kale ayuu ka aamusay baynu leenahay toddobada kaleu ka aamusay koob iyo labaatan bay xuruuftu isku noqoni xuruufuljarkuye kollay kitaabkanka ka dambeeya ee alfiyada ah insha allah ayaynu ugu tegi doonaa ama khulaasada lama nqadaa markuu gebagabooday alkalaamu ka hadalkii markuu gebagabooday calaa dikri lmarfuucaad la rafciyayaasha aan ka hadlayay والمنصوبات للنصبياش أكهد ليي شرعت وحن قذقلي في ذكر المجرورات اللي جرياش إنهم كهد الله وقسمت وحن أقيبيي المجرورات كوى اللي جريو إلى قسمين لما قيبات مجرور مثل جريو بالحرف حرف iyo majruurin mid lagu jarayo bilidaafati idaafo halkaa bilidaafati uu yidhi qowlka qawigii waa bilmudaaf wabada'tu waxaan ka bilaabay bilmajruuri ka lagu jarayo bilxarfi xarafka liannahu isaga ayaa alaslu asala waalxuruufu xuruufta aljaaratu wax jaraysaa cishruuna xarfan waa labaatan xaraf halkaa uu labaatanka yidhi xabad buu sheekhu ka tegey oo sawaabku wuxuu ahaa koob iyo labaatan buu sawaabku ahaa ilain afar iyo tobanna wuu sheegay toddobana wuu ka aamusay والحروف حروفت الجارة وحجرتا عشرون حرفا ولباطا حرف أسقط منها وحن توريئون حدفي سبعة تضباء أيان حدفي وهي تضباء ضاسي خلاوي وعداوي وحاشاوي صدح ذا وحي حدفي بابك استثناء نكس أمرنا كودي بابك استثناء يوا أدوات الاستثناء صور دقاني دي وحبا لسوء علم مايو والله علوي ومتاوي ريع قيل إيه ريه ديل ayaa lacala iyo mataana kala isticmaala waa luqa khaas ah wa key weeye ereyga kay ihina saddex erey ama laba erey bayba jirtaaba wa lowlaa weeye lowlaa nasiba weyhi baa ka warramay waaba toddobadaa erey oo ama luqo khaasa ah ama wax maxaanku la soo maray ah wuu iskaga aamusay toddobadaa wa innamaa asqatu waan xadfay minhaa xurufuljarka waan ka xadfay ahalaaata aluwal toddobada hore liannii anigu dakartuhaa waan sheegay wa inamaa asqadtu waan xadfay minhaa xuruufuljarka ayaan ka xadfay ahalaaثata saddexda aluwal ee hore liannii anigu dakartuhaa saddexdaba waan sheegay fi listinaai istinaaa hore ayaan ku soo sheegay faاstaknaytu waxaan ka kaaftoomay bidaalika sheegiddaa istinaha waxaan kaga kaaftoomay can icaadatihaa soo celinteedii baan ka kaaftoomay wa inamaa asqadtu waxa kaloon xadfay alarbacata afartii albaaqiyata baaqiga ahayn lishuduudihaa baan u xadfay shaadnimo darteed wadaalika kaasina lianna lacalla kelmadda lacalla ah laa yajuru bihaa kuma jero ilaa cuqaylun ree cuqayl mooye nimanka ree cuqayl oo qura ayaa lacalla isticmaala qaala shaaciruhum gabayaagoogii wuxuu yidhi waa gabayaagii ree cuqayl isagoo reer kale caayaya ayuu yidhi لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم لعل الله إلهي وحمدن يحيبو يري فضلكم ديراد إنو إذن سيئي علينا أنك دشا يضا ديراد بنك كي سيئي بشيء شيء باد نلا ديرتهين وحنوي أن أمكم هو يدين با فرور اسكدر شريم اسكدر أو اسكو فرور تنطيبو يري شريم آه ننكري وانن ريعو قيل آه reerkooga ay buu caayayaa wuxuu go'aansaday horta caydu goormay ugu xun tahay waa su-aal la isweydiiyo caydu marka ay ugu xun tahay waa goorma qof kastaa cay wuu maqlaa si fududna waa u ilaawaa caydu waxay ugu xun tahay markaad faraxsan tahay adoo faraxsan cayda lagu caayo ha ka yaabin weligaa inaad ilowdo bal tusaale yar baan soo qaadanayaaye inagu maalan xafladaheenna farxadda aynu mid ka mida soo qaadanno nin aroosa hadduu mikrofoonkiisa kugu soo dhoweeyo oo dacaayad ka waran waaweyn aad dhiibto kuma ilaawayo qofkaasi waayo waxa weeye si xun buu kaaga naxayaa xataa waxaa jirta cayadu waxay ugu liidataa baa la yidhaahdaa marka dhagahaagu ballaqan yihiin qalbigaaguna furan yahay waa xilliga aad faraxsan tahay weligaa ilaawi maysid cay ka xunna waad ilaawi tii fududaydna waad xasuusnaani uun maxaa sababay waxaa la ogyahay xataa jidhkeennan caadiga ah marka jidhkaagu furan yahay waxa yaree kugu dhaca inuu ka xun yahay waxa weyne adoo soo jeeda kugu dhaca masalan haddii hadda maxaan ku wax adag lagugu dhufto adoo arkaya jidhkaad isgelinayo wax weyn noqon maysid laakiin adoo sii jeeda hadii lagu taabto waxaa laga yaabaa boodidaad boodda in adan ka soo hadhinba way dhacdaa waayo waxna waa waxaad iska dhaadaysid ood iska ka fikiraysid waxna maaha waxaad meesha soo dhigatay reerka si xun baan u caayayaa buu yidhi waxaanan caydaa u gelinayaa waxaan iska dhigayaa inaan ammaanayo markay dhagaha laalaadiyaan qalbigana ay furaan uman xabad caya ugu tuuri buu yidhi halkaa weligood baa ugu jirta qalbiga kolkaa wuxuu yidhi lacallallaahi ilaahay wuxuu mudan yihi u xaqiiqo ku yahay fadalakum inuu idin fadilay fadligiibay moodeen maxay u qaateen qiimayn inuu ilaahay qiimo dheeraada idin siiyey inuu leeyahay fadliguna waa dheeraad ama wanaag ha ahaado ama cay ha ahaado ilaahay ayaa dheeraad idin siiyey buu yidhi calayna annaga dushayada alfadlu maa shahida bihi maxaa la odhan jiray laka alacdaa fadli haddaad doonayso waa cadowgu wuxuu kuu qiro markaasay reerkii farxeenoo war cadowgiinnii baaba idin ammaanaya dhegaysta bay is yidhaahdeen wuxuu ihi bishayin baad nala dheertihiin shay nakira ah oon la geranayn wuxuu yahay talo waa maxay shaygaasi anna ummakum uu hooyadiin ayaa shariimun isku darle buu yidhi xilligii ay umulaysay foosha ahayd ayay xagga hore iyo xagga dambe isku dilaaceen xagga hore iyo xagga dambe markay isku dilaacaan ayaa shariim loo yaqaanaa intaasaad nala dheertihiine horta ogaada buu yidhi haddaba lacalladii oo xaraf jaara wey shaahidka gabaygeennan anu soo qaadanay lacalla waa xarfuljar allaahina waa ismi majruura markaa lacallallaahi ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay fadalakum inuu idin fadilay calaynaa annaga dushayadana uu naga kiin fadilay bishayin shay uu idinku fadilay anna ummakum hooyadiin baa shariimun shariim ah oo isku faruuran buu yidhi ومتى كلمة متى أنا لا يجر بها كمجره إلا هذيل لمن كير هذيل موياني قال شاعرهم قبياغوغي وحيري يصف إساقو تلماميا الصحابة ضرورة إساقو تلماميا وحيري شربنا بماء البحر ثم ترفعات متال جج خضري لهن نئيجون waa nin gabayaa ah waa qabiilkii ree hudayl ee carabta marka la isku geeyo loo arkay inuu yahay reerka gabayga ugu haysta gabayaagana gabayaagoogiibaa ugu haystay la odhan jiray la odhan jiray abidu-ayb alhudali beydka ninka gabayga tirinaya wuxuu ku ta'asuray ama uu waafaqay falaasifada nimanka falaasifada ayaa qaba roobka markay ka warramayaan daruuruhu intay badweynta tagaan ayay luqumo dhaadheer badda ku arooriyaan kadibna biyaha badday cabbaan kadibna kor bay u kacaan guux iyo qaylay sameeyaan markay kor usii kacayaan ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ayay biyihii markay kor daruuruhu usii kacayaan macaanaadaan kadibna dhulka ayay berriga yimaadiin daruuruhu oo kuwa xaggan badaha inooga soo kaca markay berriga yimaadiin ayay berriga u da'aan kolkaa badduma yidhaahdeen ku dhow iyo ku dheerba dheef bay u leedahay ka dhowna kalluunka eegu cunaa kadheerina dheerina biyaheeguu cabbaaba yidhaahdeen oo roobka uga yimaadaa nimanka falaasifada qaar ka mida ayaa ku ta'auray fikradda sidaana qaatay gabayaagana kolkaana waafaqay oo raacsan sharibna nuunkaa nuunu niswihii daruuru u noqonaya sharibna waxay ka cabbeen daruurihii baxri badda biyaheegii ayay ka cabbeen uma tarafacad kor bay u kaceen markay biyihii cabbeen mataalujajin mawjado ayay kor uga kaceen mawjadaha oo khidrin wada khudrin wada cagaar ah lahunna kiiyuu u ahaaday na'iijun qaylo iyagoo qayliyaya ayay kor u kaceen ay biyihii ilaahay isaa ku macaaneeyey maxalu shaahidka aynu gabaygan u soo qaadannay waa mataa lujajin ereyga mataa waa xaraf jaar lujajinna waa ismi majruur ah waana luqadii ree hudayl buu ku soo arooray oo gabayaagoogii ayaa gaba sidaasoo kale qaba wakey kelmadda key ana laa yujaru bihaa laguma jero ilaa ma alistifaamiya maada istifaamiyada ah mooye wax kale kayda maada istifaamiyada ah unbaa kayda lagu jaraa wadaalika kaasi fii qowlihim waa qowlkooga oo kale fi su'aali su-aasha dhexdeeda ay yidhaahdeen can cillati shayi shayga cilladiisa iyagoo isweydiinaya kaymah bay yidhahdeen kaymah waa bimacnaa lima bimacnaa lima weeye limah walowlaa kelmadda lowlaa ah, laa yujaru bihaa iyadana laguma jero ila damiiru damiirka mooye wax kale fii qowlihim qowlkooga dhexdiisa lowlaaya haddaanan anigu jiri lahayn ow lowlaaka adigu haddaadan jiri lahayn ama ow lowlaahu lowlaahu isagu hadduuna jiri lahayn wa huwa naadirun waa naadir oo naadirkuna xugun ma leh qaala shaaciru gabayaamaa gabay tiriyey wuxuu ihi shaacirku markuu gabayga tirinayey awmat bicaynayha min alhawdaji lowlaaka fii da lcaami lam axjuji oo ummad waxay ishaarays waxay ishaartay bicaynayhaa labadeeda indhood ayay min alhawdaji hawdajkii awrka saarnaa ayay labada indhood iga soo iljebisay buu yidhi waa nin xajiyey sababtuu u xajiyeyna waxa weeye gabadhu jeclaaba iyaduna xajka timid kolka halkaa xajka inay isku helaan ama iska raacaan ayay ku heshiiyeen kolkaa wuxuu leeyahay oo way ii iljebisay bicaynayhaa labadeeda indhood bay iigu iljebisay min alhawdaji hawdajkay igala hadashay hawdajku wuxuu ahaa bahal yar oo awrka laga dul taago oo hablaha dhaska iyo cadceedda lagaga ilaaliyo waxayna igu tidhi inantii lowlaaka haddaadan adigu jiri lahayn sanadkan xajka haddaadan iman lahayn fiidalcaami sanadkan lam axjuj mabax soo xajiyeen sanadkan haddaadan adigu xajka iman lahayn anigu maba soo xajiyeen saas ayay tidhi waxaynu haddaba halkaa ku aragnaa lowlaaka oo kaafkaa lowlaada ka dambeeya waa ismi majruu fii maxalli jarin ah lowlaadan ka horraysa ayaana jirtay wa ankara wuuba inkirayba almuberidu sheekha muberid la yidhaahdaa isticmaalahu isticmaalkii lowlaada xaraf jaar loo isticmaalayay wa haada albeytu beytkan iyo wa naxwuhu kuwa lamidka ah xujatun waxay xujo u yihiin lisibaweyhi sheekha sibaweyhi ee ku daray xuruufuljarka calayhi mubarid buuna u deliishanayaa walakharu waxa fara badan fi lcarabiyati carabiyadda lowlaa ana in anada mubtade laga dhigo oo lowlaada kaka dambeeya aan ismi majruura laga dhigine in mubtade laga dhigo ayaa fara badan lowlaa ana walowlaa anta walowlaa huwa qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi lowlaa antum idinku haddaydaan jiri lahayn lakunnaa waxaaban ahaan lahayn mu'miniin baan ahaan lahayn lowlaada ereyga daba dhacaa mubtade ayuu noqdaa sida faraha badan sida lowlaa antum kolka khabarkiisana waajib baa loo xadfaa sidaynu soo marnay afartii mas'alo ee khabarka waajibka loo xadfayey bay ku jiraan watanqasimu waxay u qaybsami alxuruufu xuruuftu waxay u qaybsami xuruuftii almadkuuratu la sheegay ilaa maa wadica mid loo dejiyey calaa xarfin waaxidin xaraf qura xuruuftii lasoo sheegay waxay u qaybsami ilaa maa wadica calaa xarfin waaxidin qayb waa ah hal xaraf oo qura sida ba'da xarafka jaar iyo laamka iyo wa huwa khamsatun waa shan shan erey oo xuruufuljarka ah ayaa hal hal xarafa albaau waa ba'da walaamu iyo laamka walkaafu iyo kaafka walwaawu iyo wowda wataau iyo ta'da waa asalkii xarafka ayuu ku yimid wamaa wadica midna waa loo dejiyey calaa xarfayni laba xaraf ayaa loo dejiyey wahuwa arbacatun kaasina waa afar min weeyi wa can weeyi wa fii weeyi wa mud weeyi afartaa afartaa saddex ka midihi waa khilaafi in wadcigii xarafka ay ku yimid waa min iyo can iyo mud saddexdaasi waa khilaafi fiina waa mutafaq oo wadcigaa xarafkaa iskale fiidu ay ku timid labada xaraf ee kafaanigu xarfulmadka yahay wamaa wadica midna waa la dejiyey calaa halaaثati axrufin saddex xaraf ayaa loo dejiyey kani waa mukhaalif bitifaaqin wadcigii xarafka wuu khilaafay oo uu garab maray kani ka saddexda xaraf noqday wa huwa alaaatu waana saddex ilaa weeyi wa calaa weeyi wa mundu weeyi iyo wamaa mid mudica la dejiyey calaa arbacatin afar xaraf loo dejiyey wa huwa xataa weeyi khaasatan oo qura xataana afar xaraf baa loo dejiyey wa tanqasimu duuna almudmari damiirse aan jaraynin wa huwa kaasi sabcatun waa toddoba alwaawu waa wowgii wa taa'u iyo ta'dii wa mud iyo kelmadda mud-a wa mundu iyo kelmadda mundu-a wa xataa iyo kelmadda xataa'a walkaafu iyo kelmadda kaaf'a wa ruba iyo kelmadda ruba'a wamaa yajuru iyo mid jaraya addaahira daahir iyo walmudmara damiirba wa huwa albaaqi waana inta baaqiga ee soo hadhay inta baaqiga ah ee soo hadhay weeyi uma aladii ka laa yajuru aan jaraynin ila daahira daahir mooye wax kale kaan jaraynin yanqasimu wuxuu u qaybsami ilaa maa mid buu u qaybsami laa yajuru aan jarayin ila zamaana zaman mooye wax kale wa huwa kaasi mud weeyi iyo wa mundu taquulu waxaad odhan maa ra'aytuhu maanan arag mud yowmayni laba dharaarood oo mundu yowmi aljumca jumcihii laga bilaabo wamaa ka laa yajuru aan jaraynin iyo wamaa mid laa yajuru aan jaraynin ila nakiraati nakiro mooye wax kale wa huwa rubo weeyi taquulu waxaad odhan ruba rajuli nin badanaa saalixin oo sooban iyo wamaa mid laa yajuru aan jaraynin ilaa lafda aljalaala lafdiga allah a ah mooye wax kale waqad yajuru wuu jari karaa lafda rabbi lafdiga rabbi ah mudaafan isagoo loo idaafeeyey إلى الكعبة كعبة وقد يجرون جري كرا لفظ الرحمن لفظك الرحمن أه وهي تأوى تأذي تأذو الله أم بجرتا سيدة بضم تالله باليلة لكن ربي يو كعبة لو إدافيين والله أركي وترب الكعبة لليه ترب الكعبة ترب الكعبة ترب الكعبة وحوي كعبة ربي جيغان كون عرطيه kelmaddaa waxaynu ognahay wadaad iyo waran laba waa la khaldaayo iska ilaaliya dad badan baa akhriya bal hadda eega war rabulkacba bay yidhaahdeen dadku ma u fiirsateen warabulkacba waa khaladee wowgani waa waawulqasame mu waawulqasamka soo xuruufuljarka kuma jiro maxaad odhanaysaa markaa warabulkacba ha odhane maxay dheh wa rabbi lkacba ta rabbi lkacba ta rabbi lkacba ama ta rabbi waa rabbi baan ku dhaartaye ta rabbi rabbi baan ku dhaartaye weeyi ta rabbilkacbati raxmaan oo rabbi oo raxmaan loo idaafeeyeyna waa la arkay oo ta ama raxmaan quraaba la arkay ta raxmaan maaha raxmaan qura tan raxmaanina waa la arkay oo way jirtaa saddexdaa meelood bay ta'du jirtaa waxa weeye rabbi horta allah sida faraha badan bay jirtaa oo tallaahi weeyi rabbiyoo raxmaan loo idaafe eh, rabbiyoo kacbo loo idaafeeyeyna way jirtaa ta rabbi lkacba lafdiga raxmaana kelidiina way jirtaa oo tan raxmaani la yidhaah saddexdaa meelood bay ta'du jirtaa laakiin allahdaa ugu badan waqad yajuru inuu jalaa la arkaa lafda raxmaan wahiyo taa waana qaala allahu tacaala alle ayaa yidhi watallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laakiidanna waan shirqooli doonaa asnaamakum sanamyadiinna shirqoollaan u samayn doonaa waa nebiyullaahi ibraahiim siduu ilaahay inooga xikaayoonayo watallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laakiidanna waan shirqooli doonaa asnaamakum sanamyadiinna una ku guulaystay tallaahi ta'du waa xaraf jaar allahna waa ismi majruura tallaahi ilaahay baan ku dhaaranaye laqad aasaraka allaahu ilaahay baa ku doortay calaynaa annaga naga kaa fadilay tallaahi taadu waa xaraf jaar allaahina waa ismi majruura wa huwa kani kasiirun wuu fara badan yahay waa taadu inay allaah jarto wa qaaluu waxay yidhaahdeen ta rabbi alkacbati kacbada rabbigeygaan ku dhaartaye la afcalanna kadaa kanaan samaynayaa wa huwa qaliilun wuu yar yahay wa qaaluu waxaa kale yidhaahdeen taraxmaani allaha raxmaanka ee naxariista badan baan ku dhaartaye la afcalanna waan samayni kan wahuwa isagu aqalo aad buu uga sii yaryahay kii hore wamaa yejuruka jeraya kulla daahirin daahir oo dhan mid jeraya ayuu u qaybsamay wahuwa albaaqi waa inta soo hadhay daahir oo dhan ba inta soo hadhayna jirta halkaa waxaan kaga baxnay ismiga majruurkaah ama makfuudkaah xuruufuljer marka lagu khafdinayo halkana waxaynu arki doonaa marka majruur laga dhigayo idaafo lagu jirayo alidaafa markaynu isticmaalayno almajruuru waa kii la jerayey bilidaafati idaafada lagu jerayey waxaynu soo nidhi waxaa lagu jerayaa yukfadu lismu imaa bixarfin ow biidaafati ismin halkaasay ku cadfan tahay ow biidaafati ismin ismi idaafayntii aya in lagu jero ismiga oo calaa macno laami laam macnihiisa wata waa ka la yidhaha idaafadu waa macno laam ka khulaami zaydin oo kaleba weeye hadda zaydkaas weeye maxalushaahidku khulaamka ma aha zaydku waa majruur waxaana lagu jiray zaydka khulaamkan ka horreeye loo idaafeeyey idaafadaasi waa macna laam waa ka khulaamin lizaydin oo kale weeyi ka khulaami zaydin oo kale weeyi ow min idaafadu inay macnaamin sidato idaafo macnaamin ana waynu mari jirnay oo waxa weeye markuu mudaafka hore jus yahay mudaafun ilayhiga dambena kulli yahay ka khaatami xadiidin oo kaleba wey fargashi bira khaatamku waa juz oo waa fargashi yar xadiidkuna waa kulli oo waa bir oo dhan haddaba laam ha u qadarina min uqadar oo waxaa tidhaha khaatamin min xadiid waa fargashi bir laga sameeyey ilay fargashigu birta ayuu ka yimaadaaye o fii inuu yahay fii macnaheega mararka qaarna idaafadu macnaa fii bay noqoni ka makri layli oo kaleba weeyi waa markuu mudaafku dhex mudaafun ilayhiga sida makriga oo shirqoolka ahi oo alleyl oo habeen ah dhexdiisa u dhacayo ka makri leyli wa tusamaa waxaa lagu magacaabayaa idaafada macnawiyatan macnawiyo ayaa lagu magacaabi waa markay takhsiis iyo tacriif labadaa mid ahaan faa'iidaynayso maxaa talow macnawiye loogu magacaabay li'annahaa idaafadu litacriifi macrifayn bay u sugnaatay aw takhsiisi ama khasisid bay u sugnaatay idaafada macnawiyadu idaafada lafdiyada abay ah ka soo horjeedaa ow biidaafati lwasfi wasfi in loo idaafeeyo ayaa lagu jeri ilaa macmuulihi macmuulkiisii mafcuulkaoo kale ahaa wasfibaa mudaaf laga dhigi mafcuulun bihigiisiina mudaafun ilayhi baa looga dhigi idaafadaa lafdiya loo yaqaanaa idaafada lafdiyadu tacriifna ma keento takhsiisna ma keento mudaafun ilayhigoo macrifoa ayuu mudaafku nakiro iska ahaan sida aayadda qur'aanka ah hadyan baaliga alkacba ereyga baaliqa waa sifo waxayna la sifaynayaa hadyi hadyigu waa nakiro baaliqaduna waa sifadii kacbana waa loo idaafeeyey alwadata waxaad ardayga naxwaha ah, wax uga baxsan yihiin wuxuu ku odhan karaa war baaliqadu sawta macrifo ah ee alkacba loo idaafeeyey sideebay sifiya nacti ugu noqon kartaa hadyiga hore waxaad odhanaysaa baaliqa waa wasfi waxaana loo idaafeeyey macmuulkiisii idaafadu hadday wasfiyad wasfi la idaafeeyeyba tahay lafdiyaa la yidhaayo tacriif iyo takhsiis ma keento macnawiyadunbaa tacriif iyo takhsiis keenta o biidaafati lwasfi wasfiga idaafayntiisa ayaa lagu jerayaa ilaa macmuulihi macmuulkiisa loo idaafeeyo ka baaliqilkacbati oo kaleba wey kacbada kii gaadhayey wa macmuuli daari oo kaleba wey daartiisa kii la camiray wa xasanilweji oo kaleba wey wejigiisu kii uu dhalaalayey wa tusamaa waxaa idaafadan lagu magacaabi lafdiyatan lafdiyo liannahaa iyadu limujaradi takhfiif fudaydin keliya uunbay u sugan tahay wax fudaydintaa dheer oo ay u sugan tahay ayaan jirin lamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri lmajruuri la jaraha inaan sheego bilxarfi xarafka lagu jarayo sharactu waxaan gudagalay fii dikri lmajruuri la jaraha inaan sheego bilidaafati idaafo lagu jarayo wa qasamtuhu waxaan u qaybiyey ilaa qismayni laba qaybood axadihimaa midkood axaduhumaa midkood allaa yakuuna waa inuuna ahayn almudaafu mudaafku sifatan sifa yuuna noqon waalmudaafu ilayhi mudaafun ilayhiguna macmuulan macmuul yuuna u noqon lahaa sifadaa wayakhruju waxa baxaya min daalika kaa waxa ka baxaya halaahu suwarin saddex suuro ayaa baxay ixdaahaa midkood an yantafiya waa inay anfoomaan alamraani labada amar waxaynu nidhi mudaafku waa inuu sifo yahay mudaafun ilayhiguna macmuul u noqdo labada amarba waa in la wada waayo mudaafkuna sifo ma aha mudaafun ilayhiguna macmuulu ma aha anlaa yakuuna almudaafu mudaafku yuuna noqon sifatan sifo walmudaafu ilayhina yuuna noqon macmuulan mid lagu camal falayo lahaa sifadaa loogu camal falayo wayakhruju waxa min daalika kaa ka baxaya alaatu suwarin saddex suuro ixdaaha suuradaha midkood an yantafiya waa inay anfoomaan alamraani labadii amar macan si wada jira ka ghulaami zaydin weeye hadda mudaafku waa ghulaame sifa ma aha mudaafnulayhigu waa zayda macmuul uma aha ghulaamka oo sawka mudaafnulayhigu mudaafka macmuul u ah waxaa loo jeedaa qabla alidaafa macmuul uma ahayn oo mafcuulun bihi uma ahayn macmuulka macmuulka la diidaya waa qabla alidaafa weeye ka ghulaami zaydin labadiiba way anfoomeen haddaba hulaami zaydin hulaamka idaafada la idaafeeyey ee zaydka loo idaafeeyey idaafada maxaynu ku tilmaamaynaa lafdiya mise macnawiya macnawiyaynu ku tilmaami wasaaniyatu suuradda labaad ee macnawiyadu ay yeelan an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay sifatan sifo waa inuu yahay mudaafkii waa sifo walaa yakuunu lmudaafu ilayhi mudaafun ilayhiguna noqon maayo macmuulan macmuul u noqon maayo litilka taa asifati ee sifada ah mudaafun ilayhiguna macmuulbuuna u ahayn sifada ah sida kaatibulqaadii oo kale kaatibulqaadii markaan idhaa qaadiga kii wax u qorayey markaan idhaa ereyga kaatibihi waxa weeye mudaaf ereyga alqaadiina waa mudaafun ilayhi haddaba mudaafka hore wasfi wuu yahay oo kaatibku waa ismi faacil laakiin qaadiga dambe ayaana macmuul u ahayn macmuul aha oo kaatibulqaadi haddii macmuul looga dhigo macnaha khaldamaya wuxuu noqonayaa kaatibulqaadi qaadiga kii qorayey ma lafdiga qaadiyo buu qoraa mise qaadigu wax u qoraa qaadigu wax u qoraa dee mafcuul maaha marka qaadiga waxbaa loo qorayaaba waad aragtaa wa kaasibu ciyaalihi iyo caruurtiisa kii u shaqaynayey oo kaleba weeyi ereygan kaasibihi waa mudaafkii laakiin sifa wuu waa ismi faacil ereyga ciyaale ka dambeeya ayaan macmuul u ahayn kaasi buu ciyaali haddaan macmuul ka dhigo wuxuu noqon carruurtiisa kii shaqaynayey carruurta laftooduu shaqeeyaa lawa loomana jeeda macnahaaye carruurta ma shaqeeya dee wuu soo shaqeeyaa carruurta kii u shaqaynayey baa loo jeedaa wa thaalisatu mas'alada saddexaad an yakuuna almudaafu mudaaf an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu waa inuu yahay macmuulan mid lagu camal falayo lilmudaafi mudaafka xaggiisa loogu camal falayo walayse almudaafu mudaafkuna waa inuuna ahayn sifatan sifa waa inuuna u ahayn sida darbul lisi oo kale tuugga garaacidiisa ereygan lisihi waa ka la garaacayo waa mafcuulun bihi oo mudaafka macmuul buu u yahay laakiin mudaafkii baan wasfi ahayn oo masder noqday ereyga darbiihi masder buu inoo noqday wa haadihi alanwaacu noocyadan kulluhaa gebi ahaantood tusamaa waxaa lagu magacaabi alidaafatu idaafada fiihaa iyaga dhexdooda ah idaafatan idaafo macnawiyatan macnawiye ah wadaalika kaasina liannahaa iyadu tufiidu waxay faa'iideyn amran amar bay faa'iideyn amarka oo macnawiyan macnawiya wa huwa tacriifu waa tacriifka in kaana almudaafu in kaana almudaafu ilayhi hadduu yahay mudaafun ilayhigu macrifatan macrifo hadduu yahay naxwu ghulaami zaydin waa ghulaami zaydin oo kaleba wa takhsiisu takhsiis ayay faa'iideyn wa huwa takhsiisu takhsiis weeyi in kaana almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu hadduu yahay nakirata nakiro ka hulaami imra'atin gabadh wiilkeegiioo kaleba weyi ereyga hulaam ihi nakiranimadiisu way badnayd oo hulaam waxaa dhici karta hulaam nin leeyahay iyo hulaam gabadhi leedahay iyo hulaam cidiba ayna lahayn haddii hulaaman idaafeeyo haddii hulaam keligii an qoro ku nin leeyahay baa dhici kara ku gabadhi leedahay baa dhici karta ku ayna cidnaba lahaynna waa dhici kara haddaan hulaamu imra'atin idhaa maxaa baxay takhsiis macrifadii buu usoo dhawaaday kii uu ninku lahaa wuu baxay kii ayna cidnaba lahaynna way baxday hulaamu imra'atin miday gabadhi leedahay unbaa kuu soo hadhay uma ina haadihi lidaafata idaafadani calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood bay ku dul sugan tahay axaduhaa midkood an takuuna waa inay tahay calaa macnaa fii fii macnaheed waa inay qaadato fii markay macnaha idaafadu ay noqonayso wadaalika kaasi idaa kaana almudaafu ilayhi waa markuu mudaafun ilayhigu yahay darfan darf lilmudaafi mudaafka uu yahay naxw bal makru leyli oo kaleba weeye makrigaasi hadda waxa u dhex dhacayaa leylka oo mudaafun ilayhiga ah ahaani ka labaad an takuuna waa inay tahay calaa macnaa min min macnaheegii wadaalika kaasina idaa kaana almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu waa markuu yahay kullan kulli weeyi lilmudaafi mudaafka ayuuna u yahay wayasixu waxa asaxaya alikhbaaru bihi in khabar laga dhigo canhu isaga xaggiisa khabar looga dhigo ka khaatami xadiidin oo kaleba weeyi fargashi bir ah khaatami xadiidin iyo wabaabi saajin oo kaleba weeyi albaaba xarasaafa waayo waxaynu leenahay in khabar layskaga dhigo ayaa ansixi karta haada alkhaatamu xadiidun ama alkhaatamu xadiidun albaabu saajun bikhilaafi naxwi yadu zaydin yadu zaydin haddaan idhaha zayd gacantiisa mubtadiya khabar iskuma noqon karaan oo yadun inta alyadu zaydun haddaad tidha gacantu waa zayd dee waa khalad fa innahu laa yasixu ma ansaxayo an yukhbara in khabar laga dhigo can ilyadi yadda looga dhigo biannahaa iyadu zaydun inay tahay ahaalisa mas'alada saddexaad an takuuna waa inay tahay idaafadu calaa macna laami laa macnihii mid sidata wadaalika kaasi fii ma baqiya waa ka soo hadhay oo kale naxwu ghulaamu zaydin oo kaleba weeye waa idaafadu waa bimacna laam wayadu zaydin oo kaleba weeye القسم الثاني قيمت اللباد وإضافة اللفدية أهيد أن يكون المضاف مضاف وإنه يهي صفة صفة والمضاف إليهنا معمولا معمول وإنه يهي لتلك صفة صفة ولهذا, ولهذا كم وحا أسقنا علي أيضا سيدوك لثلاث صور صدح صورة إضافة اسم فاعل اسم فاعل إضافين أيه كهذا كان ضارب زيد زيد بو قراعي الآن هذا أو غدا أنا بري وإضافة اسم المفعول اسم مفعول أولا إضافين أيه ka haadaakani macmuulu daari daartiisaa la camirayaa aalaan hadda ow hadan ama berri wa idaafatu sifati sifo la idaafaynayo sifada almushabbahati mushabbahada ee lagu shabahayo bismi lfaacili ismi faacil ka haadaakani rajulun waa nin ninka oo xasanul weji wejigiisu uu qurux badan yahay xasankaasaa la idaafeeyo wejiga loo idaafeeyey wa tusamaa waxaa lagu magacaabayaa idaafatan idaafo lafdiyatan lafdiye ah liannahaa iyadu tufiidu waxay faa'iideyn amran amar bay faa'iideyn amarka oo lafdiyan lafdi ah waxwa takfiif waana takfiif alaa taraa war miyaadan arkayn annak anna qawlaka qowlkaaga daaribu zaydina tidhi akhafu inuu ka fudud yahay min qowlika qowlkaaga daaribun zaydan aad leedahay labadaba way bannaan yihiin wakadaa kan waxaa lamid a ah albaaqi inta soo hadhay walaa tufiidu idaafadani ma faa'iideyso tacriifan macrifanimo ma faa'iideyso walaa takhsiisan takhsiis oo nakirada in lasoo khasiso ana ma faa'iideyso walihaada sidaa darteed saxa waxaa ansaxay wasfu hadyan in hadyi oo nakiraa ah lagu sifeeyo bibaaliq kelmadda baaliqa in lagu sifeeyo maca idaafatihi kiyo baaliqa loo idaafeeyey ila almacrifati macrifo fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa dhexdiisa hadyan baaliqa alkacba waayo baaliqani takhsiis iyo tacriiftoona ma helayo oo kacbada dambe kama helayo wasaxa waxaa kaloo asaxay majii'u haaniya ereyga haaniyaa ah imaatinkiisa xaalan isagoo xaalan isagoo ah yimaad maca idaafatihi isagoo loo idaafeeyey ila almacrifati macrifo fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa dhexdiisa haaniya cidfihi kiyo dhinaca laabaya waa xaalo cidfi macrifaana waa loo idaafeeyey talow idaafo mudaafka maxaa laga ilaaliyaa waxaa jira waxyaabaha qaar mudaafka laga ilaaliyo oo mamnuucay tahay in mudaafka laga helaa walaa tujaamicu lama kulmayso alidaafatu idaafadu lama kulmayso tanwiinan tanwiin la kulmi mayso waxaa mamnuuca erey mudaaf ah in la tanwiiniyo walaa nuunan nuunan la kulmi mayso nuunta oo taaliyan la xidhiidhsanaysa lilicraabi icraabka mutlaqankiiyoon la kala qaadaynin nuunta icraabka la xidhiidhsata waa nuunta musanaha iyo nuunta jamaca mudakaru saalim erey nuun wata lagama yaabo inaynu mudaaf ka dhigno oo waa mamnuuc walaa al ereyga al ana la xidhiidhsan mayso ilaa fii naxwi adaaribaa zaydin adaaribaa zaydin oo mudaafku inuu yahay ismi faacil oo musana'a mooyaane iyo wadaaribuu zaydin adaaribuu zaydinna inuu noqdo mudaafku jamac mudakaru saalim oo wasfiya mooyaane iyo wadaaribu rajuli inuu mudaafku wasfi yahay mudaafuleyhiguna uu alwato mooyaane iyo wadaaribu ra'siljaani kii garaacayay dhaganqabaha madaxiisa addaaribu waa mudaafu albaa loo ogolaaday ilayn mudaafun ilayhigiisa oo ra'siya ayaa loo sii idaafeeyey mid alwato arrajuli ah iyo warajulu ninkii addaaribu hulaamihi wiilkiisa jeclaa addaaribu waa mudaafo albaa loo ogolaaday waxaa loo idaafeeyey hulaam hulaamkana damiir baa loo idaafeeyey damiirkaasaa u noqonaya mid alwata oo arrajulka hore ah shan jeer baa mudaafka al loo ogol yahay baynu culima odhan jirnay waa shantii jeerun mudaafka al looma ogolaado ilaa shan xaaladood mooyaane af shantaa wixii ka madax banaan ee dheer shantaa wixii dheer waxaad tidhaha mudaafkan si asha loogu ogolaaday waa khalad xukun inuu yahay shanta jeer ee haddaba mudaafka asha loo ogolaanayo waa inuu mudaafku yahay muhane eeg addaariba nuunkii waxaa loo jaray lilidaafa addaariba zaydin addaariba iyadoo mudaafa asha loo ogolaan ila waa muhane eh haddana waa inuu yahay jamac mudakaru saalim wadaaribuu zaydin addaaribu waa mudaaf zaydinna waa mudaafun ilayhi nuunkii jamcana idaafada darteed baa loo jaray maxaa mudaafka asha loogu ogolaaday waa likownihi jamcan mudakaran saaliman waa laba ka saddexaad waa inuu mudaafun ilayhiguna al wato mudaafkuna al wato addaaribu rajuli addaaribu maxaa al loogu ogolaaday waa mudaafe dee mudaafun ilayhiga arrajuliyaba asha wata ka afraad waa in mudaafka waxaa al loo ogolaan karaa marka mudaafun ilayhiga loo idaafeeyo mid asha wata adaaribu ra'siljani oo kale weeye waa kii afraad adaaribu ra'siljani adaaribu waa mudaaf ra'sina waa mudaafun ilayhi mudaafka casha looma ogolayne maxaa loogu ogolaaday hadda adaaribuda dee mudaafun ilayhiga ra'siga ah ayaa loo sii idaafeeyey mid alwata oo aljaniya haddana alrajulu adaaribu hulaamihi waa masalada shanaad ee u dambaysa adaaribu waa mudaaf albaa loo ogolaaday sababtuna waxa weeye mudaafun ilayhigiisa oo ghulaam ah ayaa damiir loo sii idaafeeyey oo ghulaamkaasi laba magac buu sitaa marka la eego daaribka hore waa mudaafun ilayhi marka la eego hadana waa mudaaf laba magac ghulaamkaasi waana mudaaf waana mudaafun ilayhi hala yaabin adiguba haddaad aabaha raacdo inaanad dhashayna aad wadato aabbaha marka la eego maxaa tahay ina inan baa tahay sow inan baa tahay magacaagu waa maxay aabbaha haddii la eego dee inan ilan aabbaha baad la socotahay inankaaga haddii la eegana maxaa tahay aabbaa tahay laba magac baad jidataa kolka waa laba ictibaarood oo kala duwan weeye walaa tujaamicu lama kulanto alidaafatu idaafadu lama kulanto tanwiinan tanwiin lama kulanto walaa nuuna nuunna lama kulanto nuunta oo taaliyatan la xidhiidhsanaysa lilicraabi icraabka la xidhiidhsanaysa mutlaqan gebi ahaan walaa al lama kulanto idaafadu hadday macnawiye tahay sidaasunbaa lagu dayni oo al lama kulanto idaafadu hadday lafdiyo tahay shantaa xaaladood baa laga soo reebaya walaa an lama kulanto ilaa fii naxwi adaaribaa zaydin oo kale mooyaane iyo wadaaribu zaydin oo kale mooyaane iyo wadaaribu rajuli oo kale mooyaane iyo wadaaribu ra'siljaani dhagarqabaha kii madaxa ka garaacayay oo kale mooyaane iyo warajulu ninkii adaaribu hulaamihi ee wiilkiisa ninka wiilkiisa garaacayay mooyaane iclam waxaad ogaataa sharaxa balan eegno ana alidaafata idaafadu laa tujmacu lalama kulmiyo maca tanwiini tanwiin idaafo iyo tanwiin meel iskuguma yimaadeen waa kow walaa maca nuuni nuunta maceegana lalama kulmiyo nuuntii ataaliyati la xidhiidhsanaysay lilicraabi icraabka la xidhiidhsanaysay walaa maca alalifi walaam alna lalama kulmiyo taquulu waxaad odhani jaaanii waxaa isoo gaadhay hulaamun wiil yaa haadaa kanow hulaamun waa tanwiinin fatunawinu waa tanwiinin waidaa adafta markaad idaafayso taquulu waxaad odhani jaa'anii waxaa isoo gaadhay hulaamu zaydin tawiintii waad jari fataxdifu tawiina tawiinta waad xadfi wadaalika kaasina liannahu yadullu wuxuu ku tusayaa tawiinku calaa kamaali lismi ismigu inuu dhammaystirmay oo wax dambu u baahan yahay ayna jirin walidaafatu idaafaduna tadullu waxay ku tusi calaa nuqsaanihi ismigu inuu naaqis yahay oo mudaafun ilayhi uu u baahan yahay way iska hor yimaadeen walaa yakuunu shayu shaygu ma noqdo kaamilan mid dhammaystiran naaqisan oo haddana naaqis ah wataquulu waxaa kalood odhan jaa'anii waxaa ii yimid muslimaani laba muslim wa muslimuuna iyo rag muslimiina nuunkaa muslimaani iyo jamacaa muslimuuna nuunkooga alxadfi doonaa fa idaa adafta markaad idaafayso qulta waxaad odhani muslimaaka labadaadii muslim wa muslimuuka iyo muslimiintaadii fataxdifu nuuna nuunta waad xadfi qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi walmuqiimi salaa salaadda kuwii oogayey almuqiimiin waa jamc mudakaru saalim waana nuunkiisii waxaa loo jaray muqiimiina buu ahaaye waxaa loo jaray idaafada hadda walmuqiimi salaa waxay tusaale u tahay mudaafkii asha qaadanayeen hadda soo maraynay walmuqiimi al buu sitaa waana mudaaf asalaatina waa mudaafun ilayhi shantii jeer waa midkii hadda ma daaribu zaydin ba mise waa وأضارب الرجل مضاف إليه وإنه الوطا مهمة الضارب إيا الرجل والمقيم إيا الصلاة وايو هديك له عفوا عفوا وحن دوريا وأضارب زيد وجمع أضارب زيد وي سيدا درتيد ما دام أضارب زيد توي جمع تهي لما قيمين يا مضاف إليه أشا وطا مسألة لبضا ضربة واتكت المامي كرتا لكن وحكم مهم سنقول هذا جمع نقطه حاجة جمع إن لقيميه وأضارب زيد بعض أولا kan dambana waad ku tilmaami kartaa kartaayo shuruuddiisii wuu buuxiyey laakiin jamaca baawarka iskale iyo awoodda iskale inakum idinku ladaa'iqu lcadaab cadaabka ayaad dhadhamin doontiin buu ilaahay leeyahay ladaa'iquu waa jamac mudakaru saalim oo noonkii waa laga xadfay sababta looga xadfayna waa idaafaynta alcadaab loo idaafeeyey inna annaga ayaa mursilu naaqa hasha dirayna ereyga mursilu waa jamac mudakaru noonkii baa laga xadfay idaafada darteed والأصل وحوها المقيمين إيو الذائقون إيو مرسلون والعلة علة هدبا في حذف النون النون تحذف كيغا كسوغاني هي العلة وعلة في حذف تنوين تنوين تحذف كيغا كسوغنايد تنوينta iyo iyo nuuntu waa isku mid uun waa likownihaa ahaanteeda tanwiintu ay tahay likownihaa nuuntu ahaanteeda ay tahay qaa'imatan mid taagan maqaamo tanwiini tanwiinta halkeegii wa inamaa qayadtu waxaan ku qayday annuuna nuunta ku qayday bikownihaa ahaanteeda ayaan ku qayday taaliyatan mid raacaysa ay tahay lilicraabi icraabka ixtiraazan waxaan iska dhowray min nuunay almufradi mufradka labadiisa nuun wa jamcu tagsiir iyo jamcu tagsiirka labadiisa nuun wadaalika kaasi ka nuunay xiinin xiinin oo mufrad iska a ah nuunkiisii oo kaleba weeyi wa shayaaiina shayaaiina nuunkiida oo kaleba weeyi midna nuunkiisa la xadfi maayo haddaba fa inahumaa iyaga labadaaba matluwaani waxaa la raacinayaa bilicraabi icraabka laa taaliyaani iyagu se icraabka ma raacayaan laa taaliyaani lahu icraabka taali uma aha oo lama raacinayo taquulu waxaad odhan haadaakani xiinun waa xilli yaa fataa wiilow wa haaulaa'i kuwani shayaaiinu waa shayaaiin yaa fataa inanow fatajidu waxaad heli icraabahumaa icraabkoogii bidamatin damo isagoo ah damada oo waaqicatin dhacday bacda nuuni nuunka dabadeed فإذا أضفت ومسألة خلافية بعد النون داسي وخلافية أو هرت حرفك إيا حركضة ما حرفكها هرية mise xarakadaah horaysa mise way siman yihiin waa mas'ala khilaafiye wey xagga falsafadda marka la joogo sheekheenu bacda nuni buu iska qaatay inay xarakadu dambayso ayuu qaatay fa idaa adafta markaad idaafayso qulta waxaad odhani aatiika waan kuu iman xiina xiina duluuci shamsi xilliga ay cadceeddu soo baxayso wa haaulaa'i kuwani shayaaiinu linsi waa shayaadiintii insiga biisbaati nuuni nuunta ayaad sugi fiihimaa labadaba dhexdooda liannahumaa liannahaa iyada matluwatun waa la raacayaa bilicraabi icraabkaa la raacinaya laa taaliyatun ma raacayso lahu icraabka wa ama alalifu wallaam asha fa innaka adigu taquulu waxaad odhan jaa'a waxaa yimid algulaamu wiilkii fa idaa adafta markaad idaafayso qulta waxaad odhani jaa'a waxaa yimid hulaamu zaydin oo ashii u diidi wadaalika kaasina waxa ashu litacriifi tacriif bay u sugnaatay walidaafata idaafaduna litacriifi bay u sugnaatay laba shay oo isku shay qura qabanaya awoodaa dayacmaya aduu qof soo jeeda ma toosin kartaa shayga haddii haddaba uu idaafa ay gasho oo idaafadu ay macrifayso ashu maxay qabani iyaduna macrifay keenaysaye waa taxsiilulxaasil waa qof dhintay oo dil lagu leeyahay uuba dhintayo sideed u dili shay macrifo oo macrifee lagu leeyahay waa awoodaa lumayo dayacmaya wuxuu ku yidhi lana alalifa wallaam ashu litacriifi tacriif bay u sugnaatay walidaafata idaafaduna litacriifi bay u sugnaatay falow qulta haddaad tidhaa alghulaamu zaydin haddaad tidhaa jamacta waxaad kulmisay cala alismi ismigaaad ku kulmisay tacriifayni laba tacriif wadaalika kaasina laa yajuusu ma bannaana idaafada lafdiyada ah shan jeer laga soo reebay wayustathnaa waxaa la soo reebaya min mas'alati alalifi wallaam mas'alada alifkiiyo laamka waxaa laga soo reebaya أن yakuuna almudaafu mudaafku inuu yahay sifatan sifa inuu yahay walmudaafu ilayhina macmuulan macmuul inuu u yahay litilka sifati sifadaa wa fi lmas'alati mas'alada waxaa ku sugan waaxidun mid oo min khamsati umuurin shan arrimood ka sugan oo tudkaru la sheegayo fa xiinaidin markaa yajuusu waxaa bannaan an yujmaca in la kulmiyo bayna alalifi wallaam asha iyo walidaafati idaafada ilayn idaafadu waxba ma macrifaynayso waa an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay musanan magac musana ah sida adaari naxwu adaaribaa zaydin oo kaleba weeye labadii zayd garaacayey ataanii ka labaadna an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay jamca mudakerin jamc mudaker saaliman oo fayow naxwu adaaribuu zaydin zayd kuwii garaacayay oo kaleba weeye athaaliu ta saddexaadna an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu waa inuu yahay bilalifi wallaam al mid ku sugan sida adaaribu rajuli oo kaleba weeye الرابع كأفراد أن يكون المضاف إليه مضاف إليه هو إنو يهي مضافا مثل إضافين أيه إلى ما الله إضافين يمد فيه دحدي سعيتاي الألف واللام أشو سيدا الضارب الرأسي الرجولي نكا كي مدحك جراعي أو كلبوي الخامس كشنان أن يكون المضاف إليه مضاف إليه هو إنو نقضه مضافا مثل إضافين أيه إلى ضمير ضمير لو إضافين أيه ضميركو عائد لابنية على ما كي لابنية fiihi ay ku dhex jirtay alalifu walaam cashu sida marartu birajuli ninkii baan soo maray adaaribi hulaamihi ninka wiilkiisa garaacayey halkaa ayuu insha allahu tacaala cashirkeenni inoogu gebagabooday wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam